alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin malfarqu bayna adducaa walistigaafa malfarqu bayna adducaa walistigaaha aye su-aal haye adducaa waa camu min alistigaatha ayib marka istigaahadu ma ducaa mise waa wax kale waa duca haye waa duca nooceeya fadl fadl a ah. istigaahadu طلب maxay طلب الغوث marka duca miyay tahay istiغاaثadu marka wa ducadee ayaa istiغاaثo la dhaha ducاء الmakrub صح ducaduna istiغاaثana way noqon kartaa waxaan istiغاaثo ahayna duca wuu noqon karaa marka kulu istiغاaثaةi ducاء walaysa kulu ducaain istigaafa ducada ayaa guda ballaaran su-aasha wuxu uhi ma alfarqu bayna alisticaada walistigaafa isticaadada waxaynu sheegnay inay xoogay ka yaro ballaarhan tahay iyada lafteeda ducada way ka khaasaysan tahay o isticaada waa nooc min anwaac ducaa kulu isticaadati waa ducaa walaysat kulu ducaain isticaada ducada waxaa soo gelaya alab اlkhayr ama jalbu nafcin baa ducaah ah. isticaadana maha isticaadadu markaa labay koobsanaysay in la dalbo dafca shari mutawaqac ama dararin mutawaqac dhibaato la filanayo weli aan dhicin markuu addoonku dalbo in laga difaaco waa isticaada inu ihi waa isticaada labadu waa isticaada tusaalayaal baanaynu sheegnay axaadiid waayo qofku markuu ilaahay ka magan geliyo cadaab lqabriga allahuma ini acuudu bika min cadaabi اlqabr min cadaabi jahanam de waa isticaado darar markaa aan weli dhicin laakiin dhici kara ayuu difaaciisa ilaahay ka dalbaya acuudu biاllahi min shari ma ajidu wa uxaadir waa xanuun qofka haya oo dhibaato markaa ku taagan yuu suulinteeda ilaahay ka dalbaya marka taasay isugu imanayaan isticaadadayo iyo istigaafadu marka alistigaafatu akhasu min alisticaada walisticaadatu acamu min alstigaafa waxaa la odhan karaa istigaafadu waa noocu min anwaaci alisticaada isticaada noocyadeeday ka simita oo isticaadada labada ay koobsanayso mid ka mida ah ayaa istiqaafe gooni loosii yidhaahdaa oo waadix maa dafcu shar almutawaqac istiqaafe maaha laakiin waa isticaado laakiin طalabu isaalati darar اlwaaqic waa isticaado isla markaana waa istiqaafa wey taasay isugu imanayaan ayib alxamdu lilah eh, wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah anwaacu listigaaa istigaahadu sida isticaadada iyo adducaa ma aha cibaada maxda cibaado barax tira maaha oo haddii ilaahay cid aan hayn loo sameeyo shirki mar walba noqonaysa bal hiya min alafcaali almuxtamila alati takunu cibaadata taara walaa takunu cibaadata taarata ukra afcaasha mar cibaado noqda sifo raacday bay cibaado ku noqdaan marna cibaado maaha walihaada marka laga hadlayo istigaasada xukunkeeda min xaysu altawxiid washirku xagga tawxiidka iyo shirkiga anwaac bay leedahay alnowc lawal waa alistigaasatu alcibaadiya altawxiidiya waa istigaaso cibaada lilaahi ah wa ah. wahiya alistigaasatu billah waana qofku inuu ilaahay baryo marka ay dhibaata ku dhacdo oo ilaahay u weydiisto inuu dhibaatadaasi ka dulqaado inay cibaado tahayna waxaa tusinaya ana allaha madaxa almustakiifiina bihi fi shadaaid ilaahay wuxuu ammaanay kuwa marka ay dhibaata la soo daristo ilaahay subxaana watacaala barya ilaahay weydiisto dhibaatadaasi inuu ka dulqaado warataba alistijaabata cala istikaafatihim dalabkoodana ilaahay wuxuu ka ratibay istijaaba waa inuu aqbalayo oo uu ka jawaabayo ilahay waa kan yihi id tastakiisuuna rabakum faاstajaaba lakum nabiga calayh الsalatu salaam iyo saxaabada ilahay wuxuu ku amaanay istigaasatahum rabahum fi xaali shida wawacadahum اlijaaba waxaanu u ballan qaaday ducada inuu ka aqbalayo faاstajaaba lakum wa hada daliil calى ana istigaasatahum birabbihim cibaada النوع الثاني وkذلika جميع الأdلة الdالة على أن الدعاء عباadة تdل على أن الاستغاaثة عباadة adilada tusinaysa baryada ilahay la barya inay cibaado tahay dhammaanteed waxay tusinaysaa الاستغاaثaة bالlahina inay cibaado tahay inay duca tahay inay cibaado tahay نعم لأnha نوع min أنواع الدعاء nooca labaad waa الاستغاaثaة المباxة wey waa استغاaثo aan cibaado ahayn lilahi mid ilaahay lagu caabudaya aan ahayn shirkina aan ahayn wa iska waa wax banaan oo jaa-iza wahiya الاstiغاaثaة bاlxay الxaadir fima yaqdir عalayhi bkhusuusihi fi اlcaada waa ka nool ee kula jooga ama fii xukmi اxaadira kula jooga la xukunka in aad ka dalabto dhibaato ku haysta inuu kaa dulqaado dhibaatadaasi oo ah mid uu awoodo bikhusuusi isagu gaarnimadiisa u awoodo haddaanu isagu awoodin aada ogtay inaanu awoodin walow kuwo kale ha awoodaane inaad weydiisato dhibkaa inuu kaa dulqaado ama banaana inuu awoodo maxaa lagu garanayaa fi lcaada yaani caade ahaan baa waxaani wuxuu yahay wax la awoodo oo ay makhluuqaadku awoodaan waxaana isticaadada mubaaxa ah ee istikaafada mubaaxa ee gashaa fi lasbaab almuctaada alati laa yastaqilu biha almustakiif oo markan aada gurmad weydiisanaysa ama dhibaatada inuu kaa dul qaado kan nool ee kula joogaa yacnaa waa asb waa sababun isagu waalqawfu fi lxaqiiqati min allah ilaahay wuu kuu soo mariyey laakiin dhab ahaan cidda kuu gargaartay waa ilaahay walihada ba ilaahay uu yihi wama nasru ila min cindi illah nasrigu dee asbaab buu leeyahy haddana asbaabtiisu inaanay nasri keenayn kelideed bu ilahay sheegay ilaahay subxana wa tacaala fi lxaqiiqa uu yahay ka nasriga bixinaya walihada wuxu uhi shekh اiسlاm iبnu taymiya fi الradd calى اlbakri wmacluum ana hada min jumlaة اlasbaab alati tufcal calى jihati tasabub maca atawakuli calى اllahi tacala waxaa waajiba makhluuqu xataa dhib uu kaa dulqaadi karo markaad ka dalbayso inuu kaa dulqaado inaanad qalbiga xagga qalbiga isaga ka ictimaadin oonad ilaahayna mooganaan ee ilaahay subxana wa tacala aad tala saarato sida asbaabta kaleba dee loo baahan yahy wuxuu yihi maca atawakuli calى اllahi tacalى caza wajala laa yuطlabu min makhluuqi shayء calى jihati anahu mustaqilu bاlqudrati wالtaأhiir oma banaano makhluuq in wax laga dalbo oo looga dalbo sidii oo uu isagu la madax bannaan yahay samayntiisa iyo iyo iyo raadeyntiisa fa ina alistiqlaala min khasaa'isi rabbi jala waala wacala istiqaafada markaa noocana inay mubaax tahay culimadu way ku ijmaacsan yihin way isku waafaqsan yihin culimada ijmaca soo naqlisay waxaa ka mida sheikhu islaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala majmuuc fataawaha juska koowaad safxada boqol iyo toban qur-aankana waa lagu sheegay ilaahi ilaahay wa watacaala wuxuu yihi markuu nebi muuse qisadiisa ka hadlayay faistakaaahu ladii min shiicatihi cala ladii min caduw kii qoladiisa kamid ahaa nabiyullaahi muusa ayaa wuxuu weydiistay nebi muuse inuu uga gargaaro kan cadogow ah marka faqad istakaaa arajul aladii min shiicati muusa bimuusa wa akaahahu muusa dhibaatada ninkan uu ku hayo ayuu nebi muuse weydiistay inuu ka dulqaado nebi muusena waa u gargaaray marka qisadaana ilahi baa kitaabkiisa ku sheegay waxaa markaa dhacayna wax khaldan inuu ahaa ilaahay ma raacin waxaa kaloo u daliila qowl lahi tacaala wain istansaruukum fi ddiini facalaykum اnnasr haddii diinta idinka dhexaysa sababteeda ay gargaar idin weydiistaan waxaa waajib idinku ah inaad u gargaartaan shawkaniyu raximah llahu tacaala wuxuu yihi fi duri nadiid walaa khilaafa anahu yajuuzu an yustagaafa bilmakhluuq فيma yqdir عalى الغawثi فiihi min الأmuur wax khilaafi kuma jiro in makhluuqa la weydiisan karo dhib uu awoodo suulintiisa inuu suuliyo wala yuxta walaa yaxtaaجu miثlu dalika ilى اstidlaali fahuwa fi gaayaة الwuضuح waa arrin iska cad buuri shekh اiسlاam iبnu taymiyana wuxuu yihi markuu nebiga عalيه الصلatu sلام isagoo ka hadlay waqad qulnaa inahu ida طuliba minhu ay min الnabiyi alayh الsalatu slam ma yaliiqu bimansibih yani wax qudradiisa marka la eego munaasib ku ah fahada laa nisaaca fiih طalbu minhu fi xayaatihi wاlistigaathaة bihi fi xayaatihi fima yaqdiru calayhi lam yunaasic fiihi axad in rasuulku intuu noolaa la weydiisto wuxuu awoodo dhibaato markaa uu suulin karana suulinteeda laga dalbo cid muran ka keentay haba yaraatee ma jirta buuri waxaa kaloo uhi wاlistigaathaة bاlmakhluuqi liyadcuwa lilcabd aw liyuciinahu bima yaqdiru calayh laysa bimamnuucin minhu makhluuq inaad tidhaahdo ilaahay ii bari nool oo kula jooga ama aad tidhaahdo i caawi wixii uu awoodo mamnuuc maaha wainama almamnuucu an yustagaatha bihi fima laa yaqdiru caleyh waxaa mamnuuca ahi waa waxaanu awoodin in la weydiisto oo laga baryo an yuqsama calى اllahi bihi walaa siyama ida kana makhluuqu meyita gaar ahaan hadduu yahay meyit camalkiisi go-a iyo tasarufkiisi aw gaa'iban falaa yajuusu an yustagaatha bihi fi ma yaqdiru caleyh xayan xataa markuu noolaa dhibku wax ka tari kari jiray inuu wax ka taro lama weydiisanayo markan u dhintay walaa fi ma laa yaqdiru caleyh markuu noolaa waxaanu awoodahayna dee isaga hadalkiisaba dah waayo nooca saddexaad anooc الthalif alistigaathaة shirkiya wey waa istigaahada makhluuq istigaatho laga dalbo gawth laga dalbo oo shirki ah daabit bay leedahay kulu istigaathatin daabitkeedu waxa weeye ama qaacidada hoos imanaysa kulu istigaathatin fiiha nisbatu shayin min khasaais illahi ligayrih istikaaho kasta oo ay ku jirto shay ka mida ah waxyaabaha ilaahay uu la gaarka yahay kalqudrati calaa kuli shay waalcilmi bilgeyb in ilaahay cid aan ahayn loo nisbeeyo fa hiya istikaaatu shirkiya kulu istikaahatin fiiha nisbatu shayin min khasaa'is illahi ligayrihi fa hiya shirkiya wa taxtaha suwar tusaalayaal badan bay leedahay waxaa ka mid ah alistikaahatu bigayr illah fima laa yaqdiru caleyhi ila allah wax ilaahay mooyaane dhib ilaahay mooyaane cid kale aanay suulin karin inaad makhluuq weydiisato noocu doonayaba ha noqdee inuu kaa suuliyo kalistikaathati bigayr illaahi fi shifaa'i min alamraad sa xanuunku haya inaad makhluuq tidhaahdo iga shaafi xanuunkan iga dulqaad ashifaau min almarad waa min khasaa'is illah waidaa maridtu fahuwa yashfiin nebiguna muxuu odhan jiray laa shifaa ilaa shifaaؤka ama ad tidhaa faqriga iga dulqaad iyo wixii lamida lihada sheikh اiسlاm iبnu taymiya raximah الlahu taعalى wuxuu yihi faاlistiغاaثaة الmanfiyaة نowcaan الnowع الثاني alistiغاaثaة bاlmakhluuq fima laa yaqdir عalayh ilا الkhاaliq istiغaaثada la diiday waa laba nooc marka nooca labaad waxa weeyaan bu ihi in makhluuqa waxaan ilahay mooye cid kale aanay qaban karin la weydiisto walaysa liaxadi an yasأla غayr اllah ma laa yaqdir عalayh ilا اllah la nabiya walaa غayrh walaa yastagiiثa bmakhluuqi fima laa yaqdir عalayh ila الkhاaliq walaysa liaxadi an yasأla mayita walaa yastakiisa bihi fi shay min alashyaa sawaء kana nabiya aw aw gayrahu arrintaasi inay min ashirki tahay ayaanu sheegay sheekh shams الdiin اlafghani الsalafi wuxuu leeyahy kitaabkii cadiimka aynu sheegnay juhuud culamaء الxanafiya fi ibطaali caqaa'id اlquburiya mujaladka labaad safxada kun iyo sagaal iyo afartan wuxuu ku yihi صرح culamaء الxanafiyaةi بأna الاsتiغاaثaةa bغayr الlahi taعalى fيma laa yqdir عalayh ilا الlah um الshirkiyaat waxay si cad u sheegeen culimada xanafiyadu oo kutubtooda fiqiga ay ku qoreen wax ilaahay mooyaane cid kale aanay qaban karin in makhluuq laga baryaa inay tahay umu shirkiyaat ta shirkiyaadka asalka u ah id hiya mutadaminaة lcidaةi anwaaci min الshirk dhowr shirki baa ku dhex jira abyanuha ثalaaثaة alأwalu اctiqaad الmustagiiث ana اlmustagaaثa bihi yaclam اlgeyb sababta koobaad ee qof dhintay ama maqan in la ah, weydiisto gurmad iyo gargaar ay shirki u noqonayso waxay ka dhalatay qofkan inuu aaminsan yahay kan dhintay ama maqan ee uu baryayaa ee gurmadka weydiisanaya inuu qeybka ogi markan sifadii ilahay oo alcilmu bilgeyb buu u nisbeeyey makhluuqa oo ilahay shuraaka uu kagala dhigay athani ictiqaaduhu anahu yasmacu nidaa waa inuu ictiqaadsan yahay inuu samcigiisu samcigii ilaahay oo kale yahay meel kastoo uu uga yeedho uu maqlayo haaliu ictiqaadahu anahu qaadirun calaa dafci duri wa jalbi اlkhayr waa inuu qudra mulaqa u sugayo oo aaminsan yahay inuu dhib oo dhan ka celin karo waktiga ay ku habsato iyo meel ay ku heshaba khayr oo dhanna inuu usoo jiidi karayo wailaa lama dacaahu walaa fataxa bilistigaaati faahu bay yidhaah haddii kale miyuu baryi laha haddaan waxyaabaa aaminsanayn afkiisana istigaasa ma soo mariyeen wa kullu waaxidin min hadi lanwaac abyanu anwaac shirk waayo wax laysku waafaqsanya ilaahay inuu la gaar yahay ayaa loo nisbeynayaa ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn waayo suurada labaad waa alistigaahatu bilamwaati walghaa'ibiin walow kaanat fima yaqdiru caleyhi اaxyaa almawjuuduun waa in la bariyo markay dhibaata dhacdo kuwa dhintay iyo kuwa maqan walow waxaa laga baryayaa ha noqdo wax kuwa noole ay awoodaan ee kula joogaan oo maxay sababtaa istiqaahaad shirki u noqotay yaa sheegi karaya istigaathatu bilamwaati walghaa'ibiin maxay shirki u noqotay daabidkii guud ee istiqaathada shirkiga ay lahaydna ha ilaabin marnaba haye fadl wa lima fiiha min nisbati shay min khasaais illahi ilaa gayr illah waay taasaa lagaa rabaa inaad caddayso alistigaadatu bilamwaat halkay kaga jirtaa nisbatu shay min khasaais illah ilaa gayri ah, wuxuu aaminay dadkaas dhintay inay meel kasta oo ka dhawaaqa ay maqlayaan sooma walihaada isagoo hargeysa jooga buu cabdiqaadir jilaani baryaya ayna cabdulqaadir jailani xataa hadduu noolaan lahaa ma maqli lahaa oo baqdaad uu joogi lahaa marka muxuu ictiqaaday ana aljailaniya yasmacu jamiica alaswaat qariibaha wa baciidaha soo ma wa hadihi sifatu man yay sifow tahay taas allah subxaana wa tacaala yay sifow tahay xataa mid nool oo kaa maqan haddaad barido ciladaasi way ku jirta waayo maxaa kaloo ku jira haye ah, nisbatu alcilmi bilgeyb ila lmustakaaf bihi oo dee markan uu baryayo ee uu dhibaatada inuu ka dulqaado weydiisanayo mid maqan ama mid dhintay de wuxuu aaminsanya yahy inuu og yahay qeybka sooma ilaa haddii kale siduu ku ogaan karaa baryadaa la baryayo dhawaaqaa loo dhawaaqayo saxiix haye maxaa kaloo ku jira fadal nisbatu atasaruf fi اlkown ilى اlamwaat dadkii dhintay inay iyagoo xabaalooda ku jira weli tasaruf leeyihiin buu aaminsanya dee ducada iyo istigaahada iyo isticaadada soodaba ictiqaad bay ka dhashaan wa afcaalu laa tasduru ila can ictiqaad caqiido qofku uu aaminsan yahay ayay ayay ka dhashaa walihada waa kuwa la culimada xanafiyadu wailaa lama dacaahu walaa fataxa biاlistigaahati faahu dan waxyaaba aaminsanayn mana baryeen gurmadna ma weydiisteen oo afkiisa ma soo mariyeen kuwa amwaadee dhintay inaanay tasaruf addunyada ku lahayn nusuustaa tusisay marka waa takdiib lihadi nusuus waida maata ibnu aadam inqaطca camalu ila ila min halaaث waxaa kaloo ku jirta nisbatu alqudrati almuطlaqa ilaa gayr اllah oo dhib kasto dhib uu soo reebayaa ma jirto waan idiin sheegaya nin yihi annagu cabdulqaadir wax walba waan weydiisanaa jailani wax walba waan weydiisanaa miduu odhanayo jailani tan ma awoodo ee tan u awoodaa ma jirto wuxuu ictiqaadsan yahay annahu qaadirun calaa kuli shay xataa in caruur uu bixiyo kutubtooda ayaanay ku qorantay waxyaabaha nabhani uu sheegay ee dee uu ku daray karaamaat lawliya waxaa ka mid a nin baa u yimi buu leeyahay nin sheekh deetana wuxuu yihi ilmaan doonaya weliba ilmahaasi inuu ina noqdaa baan doonaya wuxuu ku yihi oradoo halkaa wax ku rid iska tago halkaa wax ku rid waad helaysahay yacnaa lacag bixidee lacagtii laga rabay in ka yar buu meeshii ku riday uu iska tegey inan baa u dhalatay sheekhii sheekhiibuu kusoo noqdo wuxuu uhi sheekh maxaa maxaa dhacay dee inan buu noqday ilmiye aniguna inan baan doonayay hadda wax kitaab ku qoran weya waxaan sheeke berele suuqa laga yidhi maaha deetana wuxuu ku uhi markaad nuqsaamisa waan anaguna nuqsaamin oradoo inan inan baanu ka dhigaynaaye intii dhineed halkaa ku rid intiibuu halkii ku riday gurigiibuu ku noqday misooba inantii oo inan noqotay subxaan allah yani inuu awlaada sheekhu bixinayo oo lab iyo dhadig waxa weeyaan isagu kuu kala doorayo marba sida ay ka aada ka yeesho sheekha iyo arrimihiisa iyo qurbaankiisa ay ku xidhan tahay in muraadkaaga aada u hesho waxaasaa dadka laga dhaadhicinaya kadalika qadiyadan aw maxamuud uu sheega ee youtube-ka ku jirta ee odhanaysa waxa weeyaan yaa xanaan yaana nin baa awliyada kamida baa magaca ilaahay buu ku duuli jiray buu leeyahy dabeetana nin muriidkiisa yihi sheekh waxaan doonaya inaan kula duulo markaasaa wuxuu odhanayaa waa waxaad tidhahdaa yaa salmaan cagahay qabso yaa salmaan dhe <laughs> yaa salmaan taa wuxuu guraba wuxuu leeyahy shaydaan baa u yimi oo waswaasiyey markay meelaha dee hawada duulayeen ay marayeen duulimaadka waxa laga helo garan maayaano dabeyl kugu dilaysa haddaad duushay maxaad helaysa dabeetana wuxuu ku ui ninkan isaguba ilaahay buu baryayaaye maxaad makhluuq ka baryaysaa khaaliqa uu baryaya dee adiguna bari dabeetana yaa salmaantii buu joojiyo yaa xanaan buu isaguna bilaabay hogaankaa u gaayay gig <laughs> si uu ku badbaaday la garan maaye ninka samada ka soo dhacaye sheekii bay dhulka isugu yimaadeen dabeetana maxaa dhacay buu i de waxa dhacay maxaa aduuba yaa xanaan baad sheekh lahayde anuu yaa xanaan markaan idhi maxaa hogaanku igu go-ay de wuxuu ihi anigu caarif bilaahi baana xanaan baan garanayaa lakin aduu caarif bilaahi ma tihin caarif bisalmaan baa tahay yaana kanaad garanaysa adigu bari kaanad garanayno dee ilaahayaa ha ku gaadhsiiye waa waasita ayaa la sugayaa beyna almakhluuq waalkhaaliq fi lcibaada oo ducadu ay ka mid tahay waxaad moodeysaan sheekadaas inay ta sheeko wadaadku iska sheegay un soo maa kutubta suufiyadeed daf ka tahay intaasoo sheekh iyagoo u nisbeynaya inay khalad tahay qofka aan darajo gaadhini inuu ilaahay toos u baryo inay khalad tahay waajibku uu yahay inuu sheekhiisa baryo si uu sheekhiisu ilaahay wax ugu weydiiyo haddii uu taa ka boodo oo waxa weeyaan uu ilaahay toos u baryana inay edeb darro tahay oo min alictidaa fi ducaa ay ka mid tahay subxaana allah ilaahayna subxana wa tacaala addoomihiisa muxuu faray inay toos u baryaan mana kala qaybin addooma oo qaala rabukum idcuunii astajib lakum jamiica aladila ee ducada kusoo aroortay daliil markaa odrhanaya dadka qaarkoodow idinku ilaahay toos ha u baryina ilahay ma taqaanaane oo idinku makhluuq sii mariya baryadiina horta makhluuqa baryaya suu ilahay idin gaadhsiiye ma jirto bal jamiicu aladila waxay tilmaamaysaa dhaqanka noocaasi inuu yahay dhaqankii mushrikiinta ee mushrikiin ku noqdeen inay yidhaahdeen makhluuq baanu baryaynaa makhluuq baanu u gowracaynaa si uu khaaliqa noo gaadhsiiyo maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila اllahi zulfa yo ha ulaahi shufacaauna cinda allah tii baa kutub lagu qorayaa oo dadka diin looga dhigaya oo lagu dhiirigelina lo odhanayaa si loo harowsado oo addoomo looga dhigto idinku caarifiina billaahi ma ma tihidine weli darajada maydaan gaadhine ilaahay toos u baryina ugu yaraan min alaadaab weeyaan baa la odhanaya alcaarifiina billaahi barya idinku kuwa ilaahay yaqaan deetana kuwaasaa muraadkiina idin gaadhsiinayo ilaahay subxana wa tacaala idinka dalbaaya waay shekh ulislaam ibnu taymiya wuxuu yihi fi majmuuc lfataawa mujaladka labaad socda shan boqol iyo saddexiyo soddon wama ducaau lmeyit wa su-aaluhu bilafdi اlistigaaثati wagayriha meyt in la baryo wax la weydiisto ereyga istigaaثo la isticmaalo sida akithni ka qowli daaci aطluu minka الmغfirة والraxmة أو qضاء الdeyn أو النصr عlى الcaduw fahada mima nahaa canhu الqur'an qala tacalى qul idcuu اladina zacmtum min dunih falaa ymlikuuna kashfa الduri cankm wala taxwiila hadda u fiirso aayaddani cidda ay ka hadlaysa ilaahay u leeyahay barya waxba idinma hayaan falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila inay idinka faydaan dhibka iyo inay idinka xawilaan midnaba ma awoodaan waayo kuwaas talo asnaam iyo axjaar ba la waa saalixiin waxaana u daliila aayadda sii akri ulaaئika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilىa rabbihim اlwasiila kuwaa ay baryayaan iyagaabaa addoomo ilaahay acmaal saalixa ugu dhowaada ayuhum aqrab wayarjuuna raxmata wayakhaafuuna cadaaba ina cadaaba rabbika kana maxduura awsaaftaa lagu sheegay aayadda asnaam iyo ashjaar iyo axjaari ma laha yaa iskale awsaafta oo awsaafu he asaalixiin markaa kuwii saalixiinta ay baryayeen baa lagu yihi loo sheegay baryadan ay baryayaan inay tahay bail ciladuna ay tahay falaa ymlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila fakulu man dacaa man laa yaqdiru calى tanfiidi طalabihi faqad waqaca fi shirk اakbar almkrij min almila qof kastoo barya midaan dalabkiisa fulin karin wuxuu ku dhacay shirkiga weyn ee milada iyo diinta lagaga baxo waayo dadka dhintay ee kuwa maqan in la baryo culamau alxanafiya qaar ka mida sida maxamuud alalusi mufti alxanafiya buu aha bibaghdad waktigiisi iyo ibnuhu alcalaama nucmaan alalusi oo tafsiirka ruuxu lmacaani la idhaha sheekhale weeye iyo kuwo kalaba inay shirki tahay waxay ku sababeeyeen saddexdii arrimood aynu sheegnay bay ku sababeeyeen ariga koowaad oo ah ana almadcuwa alxay algaa'ib aw ilmeyit almugayab yaclamu lgeyb baryada la barya waxay koobsanaysaa kan la baryayo ee noole maqan ama meydka ee xabaalaha lagu maqnaysiiyey inuu qeybka ogi thaaniyatu anahu yasmacu nida inuu maqlayo in la ictiqaadsiyey ayay koobsanaysaa wathaalithatu anahu yaqdiru biاdaat aw bilgayri calى jalbi اlkhayri wa dafci اladaa inuu awoodo inuu khayr keeno oo istiqlaalan uu keeno ama taأhiir iyo raadeyn qudrada ilahi subxana wa tacala inuu ku leeyahay wailaa lama dacaahu walaa fataxa faahu bay yidhahdeen fi dalikum balaaء min rabikum cadiim nooca saddexaad alistiqaadaةu bigayr اlah maca ictiqaad anahu yatasifu bisifaati الrububiya in la baryo ilahay cid aan ahayn iyadoo la aaminay inuu sifaatka rabi uu leeyahay ama wax ka leeyahay nooca afraad alistiqaaثaةu bimakhluuqi lam tajri اlcaadaة اlmustaqira cinda اlcuqalaa tawjiiha الطalbi ilayh waa inuu baryo oo gurmad uu weydiisto makhluuq dadka cuqaladahi caadatan aanay waxba weydiisan sida qoraxda dayaxa alkawaakib washajar walxajar inuu geed ama dhagax baryaa ama qoraxda ama dayaxa ama xidigaha waxay keensanaysaa alictiqaad biannaha mutasifa bisifaati rububiya inay tasaruf leedahay inuu aaminsan yaho sifaatkii rabi ay leedahay waana nawcu min ducaai makhluuq fima laa yaqdiru caleyh qoraxda iyo dayaxa iyo geedaha iyo dhagaxantu miyay wax qaban karaan oo maya waa makhluuq laga baryayo waxaanu awoodin nooca afraad waa adducaa walistigaatha bilasnaam alatii curifat bicibaadatiha min duuni illah makhluuq kasta oo ilaahay sokadii caabudo in la baryo ama gurmad la weydiistaa iyaduna waa istigaatha shirkiya waayo inuu kaa wax weydiistaa waa qariina qawiya oo tusinaysa calى ana الdaaci qad qaama bqalbi min الtacabud ilaha ma yuujib lahu shirk اakbar baryadiisu waxay ka dhalatay khuduuc iyo tadalul uu u sameynayo makhluuqa noocaasa tashanaad wa an taqaca ااstigaaثaةu wالducaa bاlxay اxaadir waa in la baryo ama gurmad la weydiisto mid nool oo jooga weliba fi ma yaqdiru caleyh wuxuu awoodo u karo lakin calى wajhi اcibaada qaab cibaade ahaana ay u dhacdo baryadaas bxayثu yatasifu الdaaci bgaayaة الduli wاlkhuduuc lilmakhluuq oo markaa uu baryayo uu u duloobaya u khuduucaya taasina de waa xaqiiqadii cibaadada soo ma horena waan idinku sheegay waana ku celcelinaya masaladaas waxaa jira aqwaal iyo afcaal asal ahaan banaan oo asal ahaan aan shirki ahayn laakiin haddii wixii ay afcaashi iyo aqwaashu cibaado ku noqonayeen uu raaco shirki noqonaya sideedaba aqwaashi iyo afcaashu maxay cibaado ku noqdaan in khuduuc iyo tadalul iyo maxaba ay la socoto soo ma marka shaygii jaa-iska ahaa qof nool oo kula jooga wuxuu awoodo adna aada u baahan tahay inaad weydiisataa way bannaanta salana tidhaahdo neef baa iga galgalanaya ama bahal dhaawacaya mididaada idhii baan ku gowraci asal ahaan waa jaa-is soo ma laakiin hadday weydiintaasi u dhacdo calaa wajhi lkhuduuc watadallul ka waran weydiinta noocaasi maxay noqonaysaa cibaaday noqonaysaa marka shirki bay noqonaysaa cibaadada ilaahay subxana wa tacala cid aan ahayn loo sameeyey culimo badan baana taa tasriixiyey waxaa ka mid a ah sheekh isxaaq bin cabdiraxmaan si durar saniya ku qoran wuxuu ihi isnaad lkhiaab ilaa gayr illah fii shay min umuur biyaai nida ilahay cid aan ahayn loo dhawaaqo biyaai nida loogu dhawaaqo ida kaana yashtamil calaa ragbati aw rahba hadduu raqbe iyo rahbo koobsanayo dee cibaadaha fahada huwa ducaa aladii sarfuhu ligayr illahi shirku waa baryada ilahay cid aan ahayn haddii loo leexiyo shirki noqonaysa sheekh iبn cutheymin raximah الlahu taعaalى qowlmufiidka juska koowaad saxiix laba boqol koob iyo lixdan wuxuu ku sheegay aqsaamu ducaa ducadiiyo qeybaheeda markaasaa wuxuu yihi qeybaheeda waxaa ka mida ah maa yaqacu cibaadata duco cibaado ah wa hada sarfu ligayr اllahi shirku ducadaa cibaadada ilahay cid aan ahayn in loo leexshaa waa shirki wa huwa almaqruunu biاlrahbati wاlragbati wاlxubi wاtadaruc waa baryada ay la socdaan awsaaftii ficilku uu ku noqonayay cibaado oo raqba iyo rahba ay la socoto iyo xubi iyo khuduuc iyo iyo tadalul waxa weeyaan uu la socdo marka qodobkaasi waa qodob muhima alistigaatha bilxayi alxaadir fi ma yaqdiru calayhi inay shirki noqon karto goormay shirki noqonaysaa idaa saaxabahaa khuduucun wa tadallulun yani awsaaftii ficilku cibaado ku noqonayey marka ay raacdo in fara badan oo ka mida ah ahlulcilmiga ayaa si cad u sheegay sheekh maxamed cabdilwahaab horti in eh, istiqaasada iyo ducada aynu sheegnay ee cibaadadaahi ay shirki noqonayso haddii ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn loo sameeyo inagii markaynu isticaadada maraynay soo rarnay in badan oo kamida culimada shaaficiyada hadalladoodii in badan oo kamida culimada markaa xanafiyada iyaguna saas oo kale ayay tasriixiyeen inay shirki noqonayso intaanan taa u gelin qodobka muhimki waxa weeye darsigii shalan aan ku baraarujiyey ducada iyo istiqaasada ducada bimacna alb wasuaal ah oo istikaaaduna ay ka mid tahay cibaado ma noqotaa waa qadiyada ay dood ka keeneen qubuuriyiinta mutaakhiriinta ah yidhahdeen cibaado mabaahaba taasina waa baatil oo marka ilaahay wax la weydiisto yaan cibaado kaleba la samayna inay cibaado tahay adilo badan oo tilmaamaysa baynu sheegn sida amarka la is amray qaala rabkum idcuuna astajib lakum istijaabada laga ratibay kuwa ilaahay barya subxaana watacaala ammaanta la amaanay iyo waxyaabaa la halmaalay aynu kusoo sheegnay usuulu halaatha sharaxiisa aynu kusoo sheegnay waata kale ee adilada guud ahaan tusinaysa su-aasha iyo dalabku inay jinsu lcibaadaat ka mid yihiin oo haddii ilaahay la weydiisto ay cibaado noqonayso lilaahi haddii baryadaa cibaadada ilaahay cid aan ahayn lagu wajahanaya shirki noqonayso aayado iyo axaadiid tiro badan ayaa tusiyey awala jacala اlqur'aan adducaa bimacna طalb min macaalimi min macaalim اddiini wاliimaan ducada dalabka iyo su-aasha ah iska dhaaf in cibaado un lagu sheegee qur-aanku wuxuu ku daray macaalimta diinta iyo iimaanka calaamadaha waaweynee diinta iyo iimaanka calaamadu ah ilah wuxu uhi faإida rakibuu fi اlfulki dacaw اllaha mkhlisiina lahu الdiin falama najaahum ilى اlbari ida hm yushrikuun dacaw اllah waa ducaaء lmasأala tan bilaa shak ilahay bay baryayaan marka ay beriga u baxaanna yanaa shirkigii ayay dib ugu noqonayaan eeg mukhlisiina lahu اdiin oo baryadaas ikhlaasku uu la socdaa inay min macaalim الdiin tahay ayaa aayaddu ay tilmaamaysa arrinka labaad jacala اqur'aan adducaa bimacna طalb wاlmasأla min macaalim shirki اlmushrikiin haddii ilaahay cid aan ahayn la baryo gaar ahaan fima laa yaqdiru calayhi ila اllah waxaa lagu daray calaamadaha shirkiga ilah wuxu uhi qul ara'aytakum in ataakum cadaab اllahi o atadkum الsaaca agayr اllahi tadcuuna in kuntum saadiqiin bal iyaahu tadcuuna fayakshifu ma tadcuuna ilayhi in shaءa watansuuna ma tushrikuun ma tushrikuun ma tushrikuun fi akhir laaya maxaa ku jira ma tushrikuun wixii shirkiga aad samayn jirteen baad ilaabaysa shirkigu muxuu aha aayadda lagu sheegay waa ducada waa baryada markay dhibaata qabsato ilahay mooyaane cid kale aan waxba ka qaban karin ilahay cid aan ahayn ay weydiisan jireen arrinka saddexaad amara allahu biducaa waalab minhu in badan bay qur-aan kusoo noqnoqotay in la amray addoomuhu inay ilaahay baryaan wax weydiistaan kulu ma amara allahu bihi fahuwa cibaada bilaa shak idcuu rabakum tadaruca wakufya inahu laa yuxib lmuctadiin walihaada adilada marka la eego ducaau alab walmasala waa min ajali alcibaadaat marka in la yidhaahdo waxalaalo waxaa qur-aanka ku soo arooray ee duca ka hadlaya ducaa ulcibaad baa loo jeeda dalabka iyo su-aashuna cibaado maba noqdaba waa mid baatila oo nusuusta waxa weeyaan eh, khilaafsan iyo xaqaa'iqda ahlucilmiga aqwaashoodana aada uga hor imaneysa haddaad eegto mufasiriinta eh, mutaqadimiinta ah markay fasirayaan aayaadka alamru biducaa uu ku jiro ama annahyu can ducaai gayr illah sida tusaalayaal aynu ka bixinay in badan waxay ku fasirayaan yanaa ducaau mas'ala inay tahay oo ducaa oo qura weeyaan odhan maayaan wallahu subxana wa tacala aclam w sala allahu calaa nabiyina mxamed